ama cabsidu aysan jirin lagu dhammaysto kun maalmood oon muslimiinta ku waardiyaynaynin waxaa ka khayr badan hal maalinoo muslimiinta diinkooda iyo dalkooda ku difaacaysa iyo naftooda rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix waa ribaatu yowm maalin aad silibka laabto muslimiinta meelaha halista ama furimada ama cabsidu ay ka jirto aad joogto ayaa ka khayr badan kun maalmood oodan dhufays iyo halgan midna aadan ku jirin waana xadiid xasanoo saxiixa marka waxay kutusaysaa haddee in maalinka asaga ribaatu yowmkaas inuu aad iyo aad u qiimo badan yahay وcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam tadamana allahu alla wuxuu u ballanqaaday wuxuu u damaanad qaaday liman kharaja fii sabiilihi axadkii jidkiisa ku baxa duulimaad iyo halgan iyo hasw waxaa hadda laga hadlayo o dhan ad aragtaan waa duulaankii gaalada lagu halabsanayey lanno jihaadka cinda ahlilcilmi laba arrimoodun baa laga rabaa talabu maa lam yaxsul wa xifdu maa xasal baa la yidhaahdaa intaasuu jihaadku ku saabsan yahay sidiisuba dhul iyo arlay aan weli gacanta muslimiinta soo gelin in la soo geliyo oo loo hogaamiyo xukumka ilaahay halganku ma aha uun dad hala laayo iyo guryaha la dumiyo iyo mah macanuhu waxaa weeye aadamaha iyo basharka allihii khaaliqa abuuray in addoommo looga dhigo oy alle u hoggaansamaan nidaamka islaamka in dunida la gaadhsiiyo oo addoommahan kibrey sanka taagay ilaahay ku caasiyey ku caasigaroobay xadhiggiisi gooyey kitaabkiisi baal maray lagu soo dabaala diinka oo ilaahay u hoggaansamaan ولذلك jihaadku labada arrimood baa lagu qabtaa xifdu maa xasala wa alaba maa lam yaxsul dhulkii iyo arlaa'igii soo galay gacanta muslimiinta ee kitaabka ilaahay loo hogaamiyo la ilaaliyo oo la dhowro intii la awoodo iyo inta ka baxsan moorada iyo xukumka ilaahay in la soo geliyo xukumka ilahay waa intaa nin walba intuu ka awoodo intaanbaa laga doonaya tadaman allah marka idan axaadiistu badankeed waxay ka hadlayso waxaa waa jihaadkii alabiga ee qaswiga ee la duulayey waxaa laga yaabaa dhan inuu jihaadku farducayn ka yahay dhanna uu alabi ka noqdo oo kolba waaqacaad joogto iyo beledkaad ku noosho wax ku xidhan yahay tadamana allahu ilaah wuxuu u ballanqaaday liman duulkii kharaja baxa fii sabiili jidkiisa inuu ku dagaalamo laa yukhrijuhu asagoo uusan saaraynin ilaa jihaadun fii sabiili jidkayga ku dagaalamo mooye wuxuu u baxaay waa maxay ilaahay darteed u dagaalantid wa iimaanun bi rumayn aniga uu rumaysan yahay wax kalooma baxaayo wa tasdiiqun rumayn u rumaynayo birusulii rusushayda akhbaartay sheegeenoo ilaahay inuu addoommaha ku waajib yeelay jihaad ninkii hawshaa la yimaadana ajir weyn uu helayo fahuwa ninkaas isaga ah daaminun calaya dushayda wuxuu ku leeyahay oo anu aan isa saaray an udkhilahu ljannata inaan janno geliyo aw amase urjicahu aan ku soo celiyo ilaa manzilihi gurigiisii alladii gurigaasu kharaja minhu uu ka baxay bimaa naala maca maa wixii uu soo haleelay ama uu helo lala qabo oo min ajrin ajir ah inuu gurigiisu kusoo laabto isagoo bad qaba xagganna afka kasoo buuxsada buuxsaday ajir iyo awaab bimaa naala maca maa naal iyadoo la jirta oo lala qabo way wuxuu haleelay ama uu gaadhay oo min ajrin hawaaba aw haniimatin hanti laga helay ah wladii nafsu muxamadin biyadihi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay maa min kalmin dhaawac ma jiro yuklamu la dhaawacayo fii sabiililah ilahay jidkiisa ruux lagu dhaawacayo dhaawac baa ku gerjaraaxaya seefa meel kaaga dhacday xabad baa ku faniin yaa meel kaa dilaacisay waran baa kugu dhacay fallaadhii leeb baa ku haleelay waad kufto low baa ku murxay waa dhaawac maa min kalmin dhaawac ma jiro ama firita gaadha ama dafeeto gaadho ruuxa muslimka yuklamu lagu dhaawacay fi sabiililahi jidkiisa ilaa ruuxa muslimkaa ilaa cafwan kalmiga asaga jaaa wuxuu imanayaa yowma alqiyaamati maalinka aakharo ka hayatihi sidiisii asagoo ah yowma kulima maalinka la dha yowma jurixa maalinka lagu dhaawacay boogtu siday u dhiigaysay ama dhacaanku ooga socday ama ay u ballaadhnayd buu ku imanaya ruuxu ilaa hadduu jiro muslim noocaasa jaءa ywma اlqiyaamati kahayatihi ay ka suuratihi wa shaklihi ywma kulima yani waxba isbedeli maayo maalinkii lagu dhaawacay dhaawac sidii asagoo ah baad aakhare lagu soo saaraya ood ka soo baxaysaa qubuurta banka qiyaamada ad iman lownuhu midabka ka soo baxaya waxaa ka imanaya nabarkiiyo dhaawicii midabkiisu lownu damin waa dhiig midabkii wa riixuhu caraftiisuna iyo urkiisuna riixu miskin waa cadar udugii weeye dhiig shuruftii ma laha sinjiidhii ma laha wuxuusuu carfahayaa sida cadarka oo kale laakiin muuqaalku muuqaal dhiig baad moodaysa wladii nafsu muxamadin biyadihi baan ku dhaartay lowlaa an yashuqa hadduusan dhibaynin lowlaa an yashuqa hadduusan dhibaynin an lowlaa an yashua hadduusan dhibayna an ashuqa cala lmuslimiin haddaanan ka baqayna muslimiinta inaan dhibo maa qacadtu nabigu ma fadhiisteen buui khilaafa sariyatin lugmaroodi gadaashii taqzu duulaysa fii sabiili abadan ciidan yaroo lugmaroodi ah, afartan labaatan baxa ciidan weyn oo sagaarabakhtiis iska badaaye ciidan yaroo baxay baa ana ka hadheen buui haddaanan muslimiinta aanan dhibaynin maa qacadtum ma fadhiisteen khilaafa sariyatin ay bacda sariya ciidan yaroo duulay gadaashii taqsuu duulaysa ku duulaysa fii sabiililaahi abadan ilaahay jidkiisa ku duulaysa weligay nabigu kama hadheen buui nabi allow mararka qaarkood maxaad ciidanka yar oga ciidanka weynadaaba hogaamin jiray walaakiin hase yeeshee ajidu ma helaya sacatan hodontinimo awood sacatan ay aaqa laa ajidu ma helaya awood aan ku xambaaroon ciidanka yarkee muslimiin duulaya aan intii ka dambaysa ku raaciyo oo muslimiinta raba inay baxaan oy raacaan markaan anugu baxo gaadiid aan ku qaada ma hayo sahay aan siiya ma hayo ajidu ma helahayo sacatan awood oo fa axmilahum aan ku qaado oon ku xambaaro oon ku gaadiidsiiyo walaa yajiduuna ayaguna ma helayaan muslimiinta hahahaya dhibsanaya kaadhidayda dhibsanaya sacatan awood ay ku baxaan yani nabigu wuxuu inoo sheegayaa hadduu nabigu duulaankii baxaba raaci lahaa muslimiin waxaa jira aan duuli karin awood ahaan iyo hanti ahaanba iyo gaadiid ahaanba xaggana ay dhibayso nebi maxamedoo duula inay ka hadhaan aniguna awoodan ku qaada ma hayo ayaguna haddaan baxo ma samrahayaan waa rafadayan aad bay isu xumaynayaan marka ciidamaha yararkee baxaya sidaasaa nabigu oga hadhaabay calayh isalaat wasalaam wayashuqu calayhim waxaa muslimiintaa dhibahaya aan awoodda lahayn ay ku baxaan an yatakhallafuu canii inay iga gadaalmaraan oo iga hadhaan anoo duulay oo baxay ayaga hadhaan wladii nafsu muxamadin biyadihi nabiga uu dhaaranhaya dhaaro badan tii saddexaad baynu maraynaa lawadidtu waxaan nabigu jeclaan lahaa bui an aqzuwa fii sabiili اllah jidka ilaha inaan ku duulo oo fowqtalo la idilo uma aqzuwa mar labaad aan duulo fowqtalo aan shahiido uma aqzuwa aan duula mar saddexaadoo fowqtalo la idilon shahiido rawahu muslim warawa albukhaariyu bacdah bukhaarina barkii buu wariyaa alkalmu aljarxu wey waa dhaawaca iyo ku gaadha kalmiga la yidhaahda nabigu sidaasuu le alayh salaat wasalaam waxaan jeclaan lahaa buu nabigu salaatu wasalaam in aan duulo oon shahiido haddana la inooleeyo oo haddana aan duulo aan shahiido oo la inooleeyo mar saddexaad muxuu sidaa u yeelayaa oo u tamaninaya waa fadliga iyo ajirka shahaadadu leedahay kainooga sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinbu nabig wuxuu ku soo baxay jaabir bn cabdilaahi ibni camni oo foorura aada u fikiraya baa uxud ku shahiiday oo nabigu aad u jeclaa gabdho badan iyo dayn badan iyo baylahana waa ka taga duq jaabir buuna u dardaarmay hawsha oo nin yar ahaa markaasuu yidhi nabigu jaabirow maxaad la gorrasaysaa oo ku haya hawshiibuu oga aabbihii inuu waayo hadda agoontoomay culaysyo badan uu kaga tegey maan kuu sheegaa buuhi iyo ilaahay waxay ku wada hadlee nabi allow ii sheeg ina allaha kallama aabaaka kifaaxan ilaahay aabbaha markuu shahiiday buu toos oola hadlay oon looga turjumaynin oon malag wax ka soo gaadhsiinaynin kafoolba oola hadlay jihaaran markaasu wuxuu ku yidhi addoonkayow waxaa doonta weydiiso cabdillahi bni camr bn xaraam jaabir aabihi rabta i weydiiso wuxuu rabbi waxaan ku weydiistay inaad dib ii celiso inoolayso mar labaad soo shahiido wax kale ma waxaan rabaa mar labaad intaad nafti igu celiso inaan soo shahiido uxud baan ku shahiidee aan axsaab ku soo shahiido oon gaala soo kala baxno ilahi wuxuu hi maya addoonaan nafta ka qaadna dib ooma celino ilaa qiyaamo laga gaadho wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicu wax kale miyaad u weydiisa maya nabi wuxuu limaa yaraa min alkaraama maamuuska iyo xurmada iyo qadarinta iyo sharfidda la sharfay darteed iyo odaygu wuxuu codsan mar labaad in la noole waatuu nabigu raadinaya u ku leeyahay inaan saddex goor shiidaan jeclaan lahaa marka baashu halkaasay taagan tahay wuxuu ilaahay sharfo rabbi weynayaa la weyneeyaa wuxuu rabbi bahadila u quudhsadana waa la quudhsadaa edabdarrada ha la joojiyo wa canhu qaala rasuul lah sal lay slam min makluumin axad la dhaawaca oo yuklamu la dhaawacayo fii sabiililah ilahay jidkiisa lagu dhaawacayo ilaa hadduu jiro jaa'a waa yimaada yowma alqiyaamati maalinka aakharo wa kalmuhu asagoo dhaawiciisii yadma uu dhiigayo yadmi iyo yadmaaba waa la akhriya wa kalmuhu asagoo dhaawiciisiiba yadmi uu dhiigayo yacni axad walbaoo jidka ilaahay lagu dhaawaco aakhare wuxuu imanayaa asagoo dhaawiciisii dhiigga uu ka qulqulayo markhaati wey axad walba wuxuu ku dhintay baa lagu soo saarayaa addoommadu kullu cabdi yubcau calaa maa maata calay ninka asagoo qur-aanka akhrinaya naftu ay ka haado saasaa lagu soo saaraya ninkii asagoo jihaadaya shahiida saasuu ku imanaya ruuxii asagoo sooma naftu ay ka baxdo saasuu ku imanaya ninka asagoo riba cunaya ku dhinta ribaduu ku imanaya nin walba camalkiisi lagu soo saari allownu nabig wuxuu hi midabku iyo muuqaalku lownu damin dhiig muuqaalkii weeye iyo midabkii wariixu caraftuna riixu miskin weye muttafaqun calay shaygii layska duwahaye aadamuhu dhibsanaye layska dhaqahaye xurufta iyo sinjiidha baas lahaa ee dhiigga ayaa sidaa u carfahaya suu ilaahay inoo tusiyo rasuulkiisu inoo tusaan shayga jihaadka la qiimaha uu sharecda agteeda وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قاتل في سبيل الله روحي كدقالما جدك إلهي ومن رجل مسلم روح مسلم وشرد هذا الجهاد وعباده وحونا كاسحا روح أهل التوحيد أضو مشرق أما ديكرت وان جهاد يا بنتاوي ما بكا صحاي لا يصح الجهاد إلا عن موحد مسلم dagaal qabiil baan ku jiraa dheh dowlad hebland difaacahayaa dheh boqortooyadii reer hebel baan ilaalin dheh magacii reer macallin baan difaacahayaa dheh laakiin been ha ii sheegin oo hay dhihin shahiid baan ahay jihaad fi sabiil adoo kitaabka rabbiga aan cisaynayni waa hawshaa iska ilaaliya waxba kama jiraan waxba kama jiraan xadiidkii sunanka xadiid cabdillahi mascuud wa jundub ibni cabdillaahi albajir aad garanaysaa nabigu wuxuu yidhi axaadiistaa tilmaamayaan noolaha addaad nafta ka goyso aakhare waa la isweydii shimbirna allaha ka dhigo noolo kasta oo aadamuhu nafta uu ka jaro adhiga lo'da geela shimbiraha digaagta xayawaankaad cuntaan oo dhan baa aakhare idin qabsanaya maxaa jira wuxuu ilaahu addoonku waa i dilay wuxuu ii dilay warrida maxaad u dishay ilaahu waan dheefsanay orad iska tag maxaad u dishay waan ku gowrac baranhayay ka kabiira min alkabaa'ir naar ku mudanaysa nabigu wuxuu inoo sheegay shimbir baa ku dhegi ruuxi dilay shimbir meel iska daaqayso mise ka gurbisanaysa yaa intaad gaadday baad la tuurtay halkaa iyadoo ku haysatay aakhare iman kulliya intay ku soo qabatay ku jafaalin ilaahay bay ku horkeenaysaa ilaahayow sal fiima qatalanii bay odhanayso ilaah weydii addoonkaada wuxuu igu dilay muxuu kugu dilay ilaah uu igu ciyaarayay iima dilin inuu idheefsado ayadaa doodaysa inuu idheefsado iima dilin wuxuu ii dilay inuu igu ciyaaray igu toog barto toog dhisad leebkiisuu tijaabinayey ilaahay subxaanah wa tacaala xaqeeda buu kaa marinaya nabigu soo gaadhay nin walba ood aadamood dishaybaa aakhara imanaya isagoo halkaa kugu dhagan kii la dila wuxuu odhanayaa ilaahay addoonkan idilay wuxuu ii dilay rabbi odhanay maxaad u dishay addoonkan anugu aan abuuray ee sidaa u quruxsan maxaad u dishay adduunka u dhaafisa hadduu waxaan u diilay litakuuna alcizatu lifulaan wa fii riwaaya liyakuuna almulku lifulaan ilahay wuxuu odhanaya alcizatu lii wاlmulku lii laa lifulaani walaa liqowmihi udkhil الnaar in magac ay ree hebel yeeshaan boqortooy ree hebel baan ku ilaalinayay khatar buu ku ahaa howlaha qaranka halis buu ka ahaa reerka ree hebel ah haddaad u dishay naarta gal baa lagu leeyahay ibn cabbaasna wuxuu ku dhaartay ninka inaan la cafinayn oo naar gelayo towba malahu yidhi axaadiistaas wuxuu u deliishaday aayaddii nisaa inay ka dambaysay aayadda furqaan iyadoo ay naasikho tahay oo aayatulfurqaan ilaa man taaba ay mansuukho tahay oo aayatu waman yaqtul mumina mutacamidan ay tahay naasikha axaadiistan u deliishaday maa min qaatilin ilaa wayajuءu ywma alqiyaamati oo kii dilayna uu dhiiggiisa u burqanay halkaan uu ku dhegan yahay salfii ma qatalani hadduu yidhaahdaa nabigu yidhi waxaan u dilay litakuuna alcizatu laka yaa rab ilah wuxuu odhanaya alcizatu lii qad sadaqta warsiidaa adaguna naarta gal yaa naarta lagaynaya kii la dilay baa naarta tegaya muxuu u ruuxaasi addoon walboo loo dilay kitaabka rabbigay inuu taliyo ninkii dilay aakharo ahlujanno weeye laakiin haddaad addoon u disho ree hebel waxaa noqdeen boqortooyo ree hebel dowlad ree hebel howle ree hebel howle qabiil howle qabyaalaad mid waxaa adduunka maanta ka jira dimuqraatiyad nidaam qaran soomaali waxaa noqoto somaali waa noqoto waxba kama jiraan e maxaa saxa kitaabku waxa noqdo iska fiiriya hawsha ayada haddaad jaanis haysataan dadka waxaad ku laynaysaan hadday tahay litakuuna اlcizau lilaahi walirasuuli walikitaabihi waa badbaadeen jannadiinu waa diyaar haddii laakiin xisaabo kala noqdaan naartiinna waa diyaar muranna ma laha hawshaas ku baraaruga hawshii baa laga hadlaya man qaatala fii sabiili min rajulin muslimin mushrik baa yaa ummaddii baabiin oo kitaabkii rabbiga la dagaalamay markaas wuxuu ku leeya shahiid jeebka ku haysta shahaadadu ma yagaa iskale mise waa xukm sharci ah faajir ilaahay ka furtay oo murtada oo labadiinoodlaa oo khaa'ina oo mashruuc reer galbeed iyo gaalo wada yaa wuxuu ku leey shahiid baan ahay hawlihiinna maa iska wadataa maxaad diinta ugu maxaabsanaysaa warkuu iska cadyahay fuwaaqa naaqatin hal xiskinteed waxaad dagaalantaan ah waa hal intay ka xiskato fuwaaqa iyo fawaaqaba waa la akhriya fadoo la godo iyo iyadoo la kordhababa waa luqataani saxiixataan man qaatala fii sabiil اllahi min rajuli muslimin fuwaaqa naaqatin hal intay ka xiskato maalin dhanba maadan dagaalamayninba saacad baad ilaahay jidkiisa ku dagaalamaysa maxaad helaysaa wajabad lahu اljanna janna u waajibta waman jurixa ruuxii la dhaawaco jurxan dhaawac fii sabiil اllahi jidka ilaah lagu dhaawaco ow nukiba ama la turantureeyo nakbigu waa markaad suldhowyada suldhawyada dhagaxa cidadu ku baxdo cidadu ku jabto farta ku yar dhiigto suulku ku yar dhiigo ayaa nakbiga la yidhaahdaa aw mase nukiba la turantureeyo nakbatan turanturo dhaawac u geysata fa innahaa dhaawici yaraa ee farta kaa gadha ama suulka taji'u yowma alqiyaamati maalinka aakhare waxay imanaysaa ka akhzari maa kaanat maalinkay u dhiig badnayd ka aqsar ay ka agtari maa kaana daman xilligay u dhiig badnayd ee u dhacaan badnayd baayaa laga dhigaya lownuhaa dhaawaca ama turanturada dhacaanka ka socda iyo midabka ka socda azacfaraano waa dhiig zacfaraan bahalkan gudaha taqaanaan ee lagu qasta biyaha laisku daaweeye wa riixuhaa carafteeduna riixu kalmiski sida waxaa weeye cadarkoo kale dhammaystirka xadiidka cinda abi daawuud wuxuu ahaa waman kharaja bihi khuraajun taa wuxuu ahaa dhaawac lagu geysto aadama kuu geystoo gaal kugu dhuftay socodkii baad furaanturootay waad kuftay lowgii ku mudxay ciddibaa ku dillaacday dhiig baa yimid taasi waa soo dhammeeyey adoo iska socdoo iska nabadqabo ruux bini'aadana waxba ku yeelin xagga naanku fin baa nabar kaa soo baxay baxdin fin baa kaa soo booday tii buu nabigu ka hadlay waman kharaja bihi khuraajun ninka uu fin ka soo baxo ama nabar ka soo baxo baxdin fii sabiila jidka ilaahay faina calayhi taabica shuhada nabarkaa kaa soo baxay waxaa lagu dhufanaya tiin barihii inaad shahiidtaa lagu dhufanaya faina calayhi taabica shuhada ay khaatima shuhada rawahu daawuud wاtirmidi wa qaala xadiiu صaxiix abu hurayre marka xadiikan iyo xadiidka soo socduu ku dhaqmi jiro maalin baa laga soo qayliyay meeluu abu hurayre joogay xagga saaxilka xilligu agga shaam iyo agga ciraaqi u duuli waa la yaacay meeshii baa la tegay waa wax dhiba ma jiro been way gaalama joogto markii la soo laabtay yo asagu faraskiisa cabaar meeshii taagnaa inuu dhaqaaquu diido waa sidee baa la yidhi ma ayna keentid iisugoo xoogow ha yar taagnaada meesha maxaa jira nabi maxamed baan ka maqlay mowqifu saacatin fii sabiil اllah khayru min qiyaami leylaة اlqadri cinda alxajar اlaswad saacad yarood ilaahay jidkiisa taagnaatood ku dagaalanto ama aad waardiyo qabato ood baylaha muslimiintu u soo jeedo saacad yar yaa waxay ka khayr badan tahay leylat alqadri oo tad ku beeganto aad ku tukanayso cinda alxajar اlswad marka saacadda hay buusantaorda iska socdo saacad baan buuxsanayahay faraskiiba meesha cabaar ku hayo meeshii qayda laga soo sheegay fiirinhayo markii cabaar taagnaabuu soo dhaqaaqay lamawqifu saacatin fii sabiil اllaahi khayru min qiyaami leylaة اlqadri cinda alxajar اlaswad yani salafku sidaasay hawsha ugu dhaqmi jireen alimaam shaafici iskandariya ayuu difaac ka galay xeebta asagoo kitaabka umka yeedhinay oo qorahay kitaabka umka asagoo yeedhinaya oo qorayoo diyaarinayo xaggana ijtihaada ummad diinkeedii yuu difaac ka jira toddoba maalmood xeebta isagoo nasaare iyo macatabiin sugahaya masar iskandariya ma taqaanaan idan sidaasay slku warkoodu ahaa <clears throat> laakiin mushrikiin inay jihaad ku xaabsadaan waa aafo cusub waa aafo xaajo ugub iska dheh adduunko dhan baa dabada ishaysto sii wada socdee wa can abi hurata radi allahu tacaala qaal mara rajulu min asxaabi rasuuli nin ka mida ah asxaabta nebi ba wuxuu soo maray bishicbin gol oo fiihi ay ku taallo cuyaynatun min maa'in il biyo ay ku taallo uyaynat min maain cadba oo weliba macaan ilqululaysa ar yar baa ka qulqulaysa iska qulqulay sida yaaxinta oo kale mara rajulu min asxaabi rasuulilah nin asxaabta nebi maxamed ka mida ayaa wuxuu soo maray bishicbin gol oo fiihi cuyaynatu min maain cadba ay ku taalo il biyooo qulqulayso macaanun khadhaadhayn ama aan dhanaanay cuyaynada hadda waxaa loo taskhiiriyey litafkiim bay leeyihiin maaha litaqliil lannu hadday wax iska yar tahay ninkuma ma jeclaystiin wadaaddaa odhanay dhibma laha faacjabadu ninkiiba u bogo wuu la yaabay meeshan cidlada gosha ah ee haddana durdurka biyaha macaan ka socdo isha biyaha macaan wuxuu yidhi dadka ima intaad kaga fogaato iska dhex fadhiisataa meesha iska degtaa ilahina ku cabido miyaad ku khalwaysaa buu meeshaan fa qaala wuxuu yidhi fii nafsihi isagaa wuxuu is yidhi isla hadlay low ictazaltu nnaasa dadka haddaan ka dheeraan laha on ka fogaan lahaa oo fa aqamtu fi hada الshicr goshaan aan iska nagaado iskaga nagaadoon dego soma fiicnaateen weeye alleelahay waa asagaa iska dhaadhiciyo kadib wuxuu yidhi walan afcal laakiin yeeli maayo taan iska soo dhaqaaqoon iska soo guuro meeshan degi maayo anoon suubanaha la tashanin walan afcala yeeli maayo xataa astadina rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ilaa aan rasuulka ilahi idan soo weydiisto fadakara dalika lirasuuli اllah arrinku u maagay wixii ku soo dhacay buu nabiga u sheegay wuxuu nabi allow maalin dhaweyd baanoo waxaan soo maray gol heblaayo meel quruxsan oo ilbiyana ay ka socoto ummaddana aan kaga nabadgeli naftaydu inaysan khatar ku gelaynin oo lagu noolaan karaan soo arkay maan iskaga suufiyeeyo halkaas aan ku raahibeeyo fa qaala suban wuxuu hi laa tafcal ha yeelin muslimiinta ha ka dhaxbixin maxaa yeele nabi allow fa inna muqaama axadikum midkiin nagaashuhu ku nagaado ama istaaguu istaago fii sabiil ilah jidka ilahay uu ku istaaga hal maalin meel uu taagnaado ama saacad yaa afdalu ka fadli badan min salaatihi fii beytihi sabciina caama toddobaatan salaadood gurigeeda ku tukato iyo ishii aad soo aragtay iyo goshii aad la dhex fadhiisato waxaa kaaga maxaan ka booday toddobaatan sano cafwan ayaa waxaa ka fadli badan waxaa ka fadli badan adigoo hal saac muslimiinta halganka la galo oo jidka ilahay ku dagaalama faina muqaama axadukum fii sabiil اlah istaagaad jidka dhex istaagtay safka aad buuxiso eed muslimiinta garabkooda istaagto ee lagu weheshado ee higilka iyo muuqaalka iyo mugdiga muslimiinta aad badiso wuxuu ka khayr badan yahay afdalu min salaatihi fii beytihi sabciina caama salaadda aad toddobaatan sano gurigeeda ku tukanaysay halkaad safka aad buuxisay iyo garab istaaga muslimiinta garab istaagtaba ka khayr badan nabigu wuxuu dh alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum ma waydan jeclayn allah inuu idiin dhaafo dunuubtiinna nabigu muxuu inoo tilmaamayaa wuxuu inoo tilmaamayaa goolshoo la fadhiista iyo guryahoo lagu cibaadaysto tusbaxa la daldalo indhaha laysdaba dhigo dembidhaaf badan laguma helo adoonka wuxuu gosho u gelahayay ee isha biyaha macaan u ag maxay ahayd muxuu ku raadinay dembidhaaf iyo janduu ku raadin nabigu wuxuu hi maya halkaa laguma helo alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum ma waydan jecleen rabbi inuu idiin dhaafo wayudkhilakum اljanna jannana ida geliya ha uqzuu fii sabiili اllah kalabax kitaabka qabaa la yidhi wuuu meelahaas waxba lagama hela ku baabi'ine iyun shaydaan meel kugu xidhanine meeshay jannadu ka dhowday ay dayatay halkaa aad janno dagan baa taalle uqzuu fii sabiili lah jidka ilaahay ku duula naftiina difaacda ma wuxu nabigu ka hadlay oo dalkiina difaacda maaha oo caruurtiina maxastiina difaacda maaha oo guryaha laisku too dadya iska dhaha maaha waa maxay waa alabu jihaad meeqa eh, arrimood buu ahaa alabu maa lam yaxsul wa xifdu maa xasal alabu maa lam yaxsul wuxuu nabigu ka hadlaay uqsub fii sabiil lah jidka ilaahay ku duula man qaatala fii sabiil اllaah jidka ilahay ruuxuu ku dagaalama fawaaqa naaqatin aw fawaaqa naaqatin hal intay ka xiskato hal maxay ku xiskataa xilliga jiilaalkana saacad bay gaadha ama laba saac bayba gaadhaaba xilliga barwaaqadana an iyo toban daqiiqa soddon daqiiqa wey fawaaqa naaqatin wajabat lahu ljanna janna u waajibta jannadiisa waa diyaar rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan wاlfawaaqu maa bayna alxalbatayni labada lisid inta udhaaysa w labada lisme neefka la liso inta udhaaysa awaaqada la yidhahda awaaqana waa la ahriya anhu can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qiila ya rasuul allah waxaa rasuulka ilaahayow tanaa ka daran maa yacdul jihaada fii sabiili illah nabi allow jihaad maxaa u dhigma maa yacdulu jihaada fii sabiil agga fadliga jihaad maxaa u dhigmo la fadli a nabi allow subanu wuxuu yidhi laa tastaiicuunahu laa tastaiic ma awoodi kartaan jihaad waxa u dhigmo ma awoodaan mana kari kartaan sida mashhuurkee nusada ku qoran laa tastaiicuuhu ayaa aar nusa ay qorayaan laa tastaiicuuhu oo nuunta la gooyo min hayri jaazimin walaa naasib wayna jirta waa luqa saxiixa in mar nuunta la gooyo iyadoon jaaziminnaasimidna uusan jirin faacaduu calayhi maratayni aw alaaan laba jeer ama saddex goor bay nabiga ku celiyay nabi allow jihaad waxa u dhigmay noo sheeg nabiga wuxuu lahaa ma awoodi kartaane iga daaya kullu dalika yaquul mar walba wuxuu lahaa weeye laa tastaiicuunahu ma awoodi kartaan jihaad shayga u dhigma bini ma awoodi karo ee jihaadkaad awoodaane nafya shaydan intaad iska tidhaahdaan ku hagaaga wixii aad qaban kartaan uma qaala subanu wuxuu yidhi ma rabtaan wax u dhigma matalu lmujaahidi fii sabiili اllah jidka ilahay ruuxa ku dagaalamaya u baxay wuxuu la too yahay ka matali saa'imi ruux soomanoo kale alqaa'imi taaganoo salaad u taagan habeenkii iyo maalinba alqaaniti ku adeecaya ilaahay biaayaati illahi aayaadka qur-aanka akhrinaya laa yafturu aan ka noogaynon ka daalaynin min siyaamin soon walaa salaatin iyo salaad uu tukado wa fii riwaaya walaha sadaqatin wuxuu baxsho sadaqa ah xataa yarjica almujaahidu ilaa uu mujaahidku ku soo laabto ulaa uu soo laabto fii sabiilah ku dagaalamay jidka ila ninku ka soo laabana maalinku ninkaa baxo soonkaad bilowdo iyo salaadaad bilowdo iyo sadaqadaad bilowdo adoon marna aamusin oon seeraynin ma ku joogi kartaa abadan afar sasac oo xidhiidh ah cibaado kuma jiri karti waa beenta ma awoodid wax kale iska daaya waagu soonka kuwaa bariiso saad u wardinayso eed qur-aan u ahrinayso eed u tukanayso adoon hebelow dhihin ha kuugu dhaco gabalku waagi dambe ha kugu barya ma awoodaa ha seexanin ha jiibsanin sida malaa'igtii ma awoodaa abadan ta nabigu inoo sheego laa tastaiicuunahu ma awoodi kartaan bashar baad tahay adugu xaajaad baad leedahay waad seexani cuntaad cuni waad yarnasani waad iskala bixin markaad laba juz qur-aan akhrido hamhamsi baad bilaabi ma soconayso ka maali saa'imi nin sooman buu la tooyahay alqaa'imi taagan salaad u taagan alqaaniti alqaanit almuiic biaayaat illaahi aayaadka rabbigayna ilaahay ku adeecayo ku dhaqmahaya akhrinaya laa yafturu aan ka noogaynin ka daalaynin min siyaamin soon iyo walaa salaatin iyo salaad walaa sadaqati xataa yarjic almujaahidu fi sabiil muttafaqun calayh wa hada lafdu muslim lafdiga aynu sheegnayna waa weerhii muslim uu wariyey xadiikana waa wadaagaan buhaariy muslim wa fii riwaayati اlbukhaari bukhaari riwaayadiisa waxaa ku yimid ana rajulan baa qaala ya rasuul allah riwaaya kaloo khaarija qaaluu ya rasuul allah jamaaca saxaabaa bugu hal nilme jamaca min asaxaaba weydiiy suubanaha qaala yaa rasuul allahi dullanii calىa camalin yacdulu ljihaad nabi allow waxaad i tustaa ood igu farfiiqdaa camal u dhigma jihaadka u dhigma qaala wuxuu nabigu laa ajidu ma helayo ma hayo suubanihii baa sidaa leh loo soo dhibay diinka inuu inoo sharxo marka ha la soo shirtagin jihaad waxaa u dhigma salaad ha la iman warkaa laa ajid nabi maxamed baa ku ma helaayo camal jihaad u dhigma ma helayo hooyadana maxay soo tir caaisho oo nabigu wax baray macalinkii er, ardayga nebi maxamed ee khaaska caaisha maxay tidhi nabi allow qur-aankan fiiriyo iyo camal jihaad u dhigmama hayo aanu jihaadne haddee noo idan nab hadd wuxuu ajidu laa tastaiicuna waa ka sii horraysay ma helaayo uma qaala subanu hal tastaiicu waa adilada culimmadu ka qaateen inay ajwibada iskala duwan ee birulwaalidayn iyo jihaadka iyo xajka iyo salaada lakala hormarinayo inuu yahay inay tahay jawaab bixasabi ikhtilaafi alaxwaali wاlashkhaas laakiin marka laysgarab istaago camal bacda tawxiid jihaad ka fadli badan ma jiro salaada adugu aad marka xamoodayseed leedahay ayadaa jihaad ka fadli badan ama xajka ama ama birul waalideynka ninka mujaahadka waana kula tukadaa waalidkiina saa baarisan taa ogow hadda waalidkiina saa baarisan isagana kaa salaad badan kaana soom badan dadka jihaad ahad ka salaad badan ama ka soom badan ama ka qiyaamulil badan ma jiro wa loog yahay ama ka una aqs badan hawshaas bay u taagan yihiin xataa waa lagu caafimaadaa jimanka waa lagaga caafimaadaa ishiga sixirka lagaga caafimaadaa meelaha owlahaas <laughs> baalku meeshu ma joogi kara jin iyo il iyo sixir iyo balaayaa wada shaydaan iyo jin baa wada meeshanu waa meesha shaydaan iyo jinba lagu baabi'inaya shayaadiina abaalisaba iyo furuucdoodii nabig wuxuu yidhi hal tastadicu ma awoodaa idaa kharaja almujaahidu ruuxa mujaahidku markuu u baxo inuu duulo waxaa nabigu weli uu ka hadlay waa kifaaigii jihaad kifaayina adduunka kama jiraan quri sagaal boqoloo sano ka hor ay soo dhamaato xaalamaana soo sheegi muslimiintu waxay maanta ku jiraan iyo maalmihii ka hor iyo boqolaalan sano lasoo dhaafayba difaacu nafsi buu ahaa difaacu nafsiga nin walba meeshuu ka galay wuxuu ka qaatonu ku magacaaban yahay oo ku sharaf leeyahay oo taariikh iyo magac iyo mudnaanba ka tagaa ummaddan soomaaliyeed ee muslimkaa iyo inta la midkaaba ah hadiyo goor waxaa magac bixi oo wax tara ooy mudnaanna ka tagaa ninkii wax tara ee diinkooda difaacay duqaydii soomaaliyeed adduunka soo maray ama boqoraha ama salaadiin iyo ugaasye ah ama culummaah yaa laga sheegaa waxaa laga sheegaa ninki ummadda diinkeeda difaacay xagga iyo waqooyi marka aada sheekh bashiir yuusuf jaamacun baa la sheegi cid kale la sheegi maayo watahay soo maha koonfur markaad timaaddo sheekh xasan barsaniya waxaa la sheegi iyo sheekh cumar gololey iyo oo beesha muduleed ka soo jeeday sheekh xasan barsani habeen awood baynu ka hadlayna qoysku ka dhasho waad garanaysaa galbeed iyo dhulka iyo gobollaha dhexe ilaa bari ilaa etoobiyan ayaa laga sheegaa ina cabdilla xasan weligeedba waa sidaa ummadda ninkii diinkeeda iyo dalkeeda iyo dadnimada difaaca umbaa taariikhna ka taga mudnaanna ka taga ayaduna ay wax ku noqotaa culammada dadka laqayrka aw qolyihii siyaarada qaadahaya aw yaa sheega kuwa barabaqada ee beenta ummadda ku baadhanhaya aw waxba kama jiraan ilaahay fadligiisay ka mid tahay dadka ahlu khayrka ah ee diinka ummadda difaaca ee gaalayac yidhaahda wuxuu u sameeyaa lisaana sidqin fi اlaakhiriin ibraahim wuxuu ku ducaysta wajcal lii lisaana sidqin fi اlaakhiriin magacaa wanaagsan baa ilaahay siinaya ilahy baa iskugu daraya intiina hadda joogta nin walba diinku meeshuu u taagan yahay wuxuu taruu ku magac yeelan doonaa waa la ogyahay isaxaanta oo hadda iscaaya oo waxaad doontaan daldala nin walba marka sumadda iyo dhagaxuu muslimiinta u dhigo ee wanaagsan ba ku qiimaysan yahay taasxagga cilmiga diinta shakiisulkowneyn baa la sheegi culammadii ummadda diinka bartay baa la sheegi qolyihii burdhaglaysanaya cidna sheegi mayso ee sida goofana ummadda shilinta ku noolaa ee nuugaayay lama sheegayo haddaba goofaniho waaweyn baa jooga ka daran kuwii oo ganaca idinkaga wada dheggan hal tastadiicu ma awooda idaa kharaja almujaahidu mujaahidku hadduu baxo cafwan mujaahidku markuu baxo an tadkhula inaad gasho ma awoodaa wadaadow masjidaka goob meeshaad ku tukanaysa iyo masaajidka muslimiinta oo fataquma aad joogsato walaa taftura aadan fadhiisanooda daayo salaad u taagnaato wa tasuuma aad soonto walaa tuftira marna aadan afurin faqaala saxaabi wuxuu yidhi waman yastadiicu dalik waa runtii nabaa low ya awoodi kara mujaahidku maalinku baxo bil ha maqnaado laba bilood ha maqnaado sanad ha maqnaado masaajidka gal u taagnow rukuuc iyo sujuud iyo soon aan kala go'aynin wad oon hurdo lahayn oon fadhi lahayn oon jiif lahayn axad awoodo nabaa looma jirood haddii maxaad marka camal jihaad u dhigma ii sheeg jihaadku ka hadlina waa kii kifaa'iga wa canhu anna rasul la sal slam qaal min khayri macaashi اnnaasi من khayr macaaشhi الناasi lahm rajul mumsik cinaana farasihi fي sabiil الlah yطiiru calى matni kulama samca haycatan أw fazcatan طaara calayhi ybtagi الqatla wاlmowta madaanahu أw rajul fii hunaymatin fii ra'si shacafa nabig wuxuu i waan soo maray xadiidka waxaan ku soo maray baabkii lixdan iyo sagaalaad baynu ku soo maray xadiidka lix boqolaad ka fiiriya aad ban kusoo maray nawwina ariibkiisi iyo alfaada ku jirto halkaas kusoo haray oo dadka muaqiana muusan celinin inu celiye ahayd aafaadkiisay ka mid tahay axaadiisna wuu celinaya in lasoo maray midna ma celinayo alfaadana ku jirta hariibka o dhan ba nawowi raqamka aad markuu adika kusoo sheegay ku faahfaahiyey dhib ma lah min khayri macaashi الnaasi lahum dadka noloshooda midda u wanaagsan waxaa ka mida ruux walba qaab buu u nool yahay qaab buu u dhaqmaa nabig wuxuu inoo sheegayaa nolol aadama u noolaado midda u wanaagsan min khayri macaashi الnaasi lahum nolosha aadama midda ugu khayr badan waxaa ka mida ay cayshu rajulin aw maciishatu rajulin nin noolashi qaab nololaad ila qof walba qaabbu sacaadaiyo nolol wanaagsan u arkaa nabi maxamed baa marka inoo sheegaya nolosha ruuxa muslimka ku wacan ee ku wanaagsan maxay ta nabi allow waa cayshu rajulin nin noloshii weeye mumsikin ku dhegganoo haysta cinaana farasihi faraskiisa hogaankiisa haysa ama lijaamkiisa fii sabiil jidka ilahay buu ku hayaa faraskiisaa diyaara waa heegan mar walbo loo baahdaa dushu kaga boodaya yaiiru wuxuu ku duulayaa calaa matnihi dushuu faraska kaga duula matnigu waa dhabarka faraska loo jeeda faraska dushiisa iyo dhabarkiisusaa ugu boodaya kulamaa mar kastuu samica uu maqlo haycatan qaylo dareen leh dhiillo warka soo baxaay warka baxaay aylo halkaan laga sheeg gaala soo duushay col la arkay sahan baa meesha lagu arkay waa aadaya muslimiintu raacaya kulamaa samica marbuu u maqlo haycatan dhawaq dareen leh aw amase uu maqlo fascatan wax laga argaxo oo laga cabsado taara wuxuu ku duulayaa calayhi cala alfaras calaa dahri اlfaras yabtaqii asagoo raadinayo doondoonayo jirinaya alqatla dil walmowta geeri madaanahum meelaha laga malaystuu ka meelaha laga malaysto ciidan culus baa maanta yim xaggee meel heblow uu aadahaya ilaahu shaadeg u irsaaq isagaa raadinayaba geeridu ninka raaday inta badan wuuba raagaaba ninka ka cararay madaxa soo qabataa laakiin khaalid mwalid meel kasta intuu ka raadiyey iskaga dhintay sariirtiis meel walba oo uu leeyahay malkumuud baa taagan buu daf odhan jiray ilaa jidhkiisa laga waayay meel fayow meeluu waran ku yaal ama leeb ku yaal ama seef dilaacisan mooyeen meel bad qabtaa laga waayo markii dambena sariirtiisu ku dhintay asagoo aan gaaldilin buu dhintay naftan ilaahay baa haya waa saacado xadidan ma aha haddaad meel xabad ka socoto aad gasho inay xabad kudili macneedu ma adoo daara iska saaraan bay naftu kaa haadi coronavirus baaba ku dili hargab baaba kaa fara xalam kanacabaa kugu muddo dhaaftaa lagu dhihi sidii qaarumihii jinki kow wadnaha iska kaa istaagiba marka waxaa weeye hawshu alla gacantiisay ku jirtaa ninkaasi nabig wuxuu waa nolosha u wanaagsan ruux muslim ku noolaado waa nin dagaal ujooga oo heegan ah faraskusu diyaarsan yahay mar walbo ay soo yeedho qaylo iyo birmad loo baada ama hawl naxdinle iyo dareen dagaalla la maqlo oo ku duulaya waa nolosha ruux muslimo noolada ugu wanaagsan maxaa nabaa low soo raaca aw rajul aw cayshu rajul ama nin noloshii weeye fii hunaymatin xayn yar haysta xaggee ku haystaa fii ra'si shacafatin qow igarkii shacafadu waa waa qowga weeye ama anagu aan dhahnay igarka ama baartada la yidhaahdo meelaha u koree maaragtay goodurku u gala iyo iyo ariduureedku ay galaan meelaha dabariyoodka iyo meelahay galaan meelahaas wey qow dushii un baa loo jeeda dadko dhan buu ka fogaanaya meelaha dohda hadduu yimaado ama daadaga dad bay sarkaayaanoo biniaadam kalaa qulqulaya laakiin meelaha kore wix taga looma tago haadihi shimbirun baad sarkaysa aw rajulun way fii hunaymatin xayn dhex jooga fii rasi shacafatin ay fii rasi jabalin baa laga wadaa hadda fii ra'si jabal qow igarkii jooga oo min haadihi shacafi qowyahan ka mid ah aw amase wuxuu joogaa baطni waadin tog dixdiibuu ama gelihiibuu joogaa oo min hadi alawdiyati togagan ka mida laagahan ka mida muxuu sameeyaa ummadda ka fogaaday yuqiimu salaa salaaduu oogaya remiyada salaad way eeday soo maah ninkaasou salaadda waa oogaya wayu'ti zakaa zakadana wuu dhiibayaa wayacbudu rabbu rabbigiina wuu caabudayaa xataa yaatiyahu lyaqiin ilaa ay geeridu u laysa min annaasi dadkana kagama sugno ilaa fii khayrin wanaag ilaa fii xaali khayr ummaddana wanaag buu u hayaa ka warrama leeyahay niyo wanaagsan buu noogu maqan yahay kii u yimaadana ee martiyana waa wanaajiyaa waa walaal uun dembigiis nagala dheeraaday wey dheeftina lagama tegin haddaan martina waana wanaajiya zakada waa soo dhiibaya waa tukanaya xaqu naas iyo xaqullahba waa ilaaliyey dhibkiisunbuu naga xasladay ninkaasnoolo wanaagsan buu ku nool yahay labadaa wuxuu u dhexeeyey lugooyo wey labadaa wuxuu dhexeeya waa lugooyu rawaahu muslim wa canhu anna rasul sal ly slam qaal nabigu wuxuu yidhi ina fi ljannati xadiika caleynu tilmaamayna wey jannada waxaa ku yaala miata daraja boqol darajo acadaha allahu rabbi wuxuu u diyaariyey boqolkaa darajo oo ugu talagalay lilmujaahidiina fii sabiili illah axad kaloo qaadan kara ma ama iman kara aagaas kuwa jidka ilahay ku dagaalaman baa loogu talagalay maa bayna darajatayni labada darajo inta u dhaxaysana labada darajo tan iyo ta kale waa boqolkoodii boqolkii darajo mid walba ta kale waxay ka fog tahay kamaa bayna الsamaai wاlard cirya dhul inta udhaxaysa dhulkan ilaa cirkan shan boqol oo sanaa loo socdaa socodka caadiga ah nabigaa inoo sheegay rawahu اlbukhaari darajooyinka intaa dhan jannada inagoo wada gallay yaa la kala sarreeyaa ninbaa meelahan hoose jooga dhaadhaca degaandega ninbaa dhaxday meelaha dhambaca jooga ninbaa igarka jooga ninbaa xidigaha jooga ninbaa cirka jooga kala kala tegahaya nabiguu yidhi calayh salaatu wasalaam bacd almuslimiin waxay u daw arkahayaan muslimiinta kale meeshay degan yihiin sida xidigaho kale halkaa ayaa degan sheekh hebel baa degan dayaxa korkiisa waxa ka muuqda ifahayana mujaahidiinta baa degan aduu meelahan dixdaad wareegaysa guryahan somaalida hadda aad degan tihiin ji miyaa la degaa ji ninkii dega malgii baa gala sooma garoonka hoose qaybta u hoosaysa qaylo iyo sawaxan iyo dooli ordahaya iyo yaanyuur iyo ey iyo joqore rafaad yaa ka dhaqan ruux meelaha goore degaa roon waa lagu kala degaya jannaduna saasay u kala sarraysaa miisaanan baan oga jeedaa janna meel xun ma lehee say u kala sarraysaynu ka hadlaynaa rawaahu lbukhaari idan naftoodii hadday alla u quureen iyo maalkoodii rabbi wuxuu ku ciseeyey inuu aadam oo dhanba ka dulmariyo ka saramariyo oo uu sharfo oo la arko cizadoodii iyo karaamadoodii cinda allah وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رsuل الله صل ل سلم قاal man radya bالlaahi رaba ninkii ilaahay ugu anca rabbinimo ugu qanca radya bالlaahi rabba hadii rabbisa la sheego uluuhiyadii baa la socota ninkii ku qancee iimaansadee rumeeya ilaahay keligii inuu abuuray keligiina cibaada ku leeyahay ilaahay keligiina isu dhiiba wa bilslaami diinan islaamkana diinnimo ogu qanca oo meesha lagu kala baxay waxaad iga dhaadhicino leedahay waxaan ku qanacsanahay islaamku inuu diin xaqa yahay markii kitaabka rabbiga iyo dastuur isqabtana waxaad u helin dastuurkii baad u helin qoyskaadiiy markay isqabtaan muslimiinta xaqa u dirarhayana waxaad u hiidhinee qoyskaadii litakuuna alcizatu lifulaani waliaali fulaani wa mulki fulaan baad u dhimanaysa afka baarkiisu maa yanfac haddaad tiraada aad iyo aad baan wallaahi oo bilaahi o tallaahi kuu jeclahay ay gelinaysa miyaan kaa dhegaysa hebelow waxaa tihi kitaab jaamac carcarlan kugu marahayaa somayaada kugu jeclahay kabt iga goyn amiiskii baad iga dilaacin ishaad farta iga gelin kelidaad murjin iga gelin war waa sidee waa iska caadi aadna waan kuu jeclahay miyaan kaa dhegaysanaya suuragal maa kumaxaabsigu iska badan yahay xaqiiqadu waa waxa aad ku dhaqmaysaan hawsha sayidka weye wuxuu nin aqdaamo faranjiya ama awrkaba u rara ama aaladabuu sida ama u ilaala ah u ilaaleeyaba shahaada beenayo islaamnimaha lagu dhaqo ama uurkaba kala jiro uur hadda tabarobahaye ashahaada beenayo islaamnimaha lagu dhaqo ilaahayna nama odhan anuguna ma ogolaan karuu ma runtiiba aqdaaman farajwaama faranji waa nimanka reer yurub ee adduunka rogay macatabiyada gaagaad qumaanaya ilaah macatabiyada jabi maxamadiyada quwe baad ku ducayn jirteen carwakaas ilaahu jabidhe sacuudiga waa lagu xidhay adaad ilahu jabi tiraad allaahuma ahlik eh, kafarata wاlmushrikiin waa xidhan tahay sacuudiga warkaa ma fahamti imaaraad warkayba jooji waa ah hore hadda maxay marhayeen baalkay siikhay soo marsadeen maalin la weyd dibigay siikha caabudi jireen way u sujuudeen u rukuceen reer imaaraad fiiriya social media ka fiiriya maxamed iyo ciidankiisi iyo boqoradii reer imaaraad maxay marhayaan hindida muslimiinta hindiya baabi'iya ee loda caabudada buudyaha la yidhahdo masuusiikh bay wuxuu ahayeen buudis bay ahayeen soo maahaye waxay sameeyo dhan dharkoodii bay soo xidheen dhiiggoodii bay marsadeen dibigii bay keensadeen way usii way u rukuc sidii ay gaaladu samayn jireen haddaan yaraa kuwaas muslimiin ma aan xadii wadaadkii iska dhaa weligiiba waxaa la soo taagnaay aafo lagu ogyahay weeye warkiina waa iska saas inaad sidaa janno ku gashanna waad rabtaa oy kuwa xukaam idiin ahaadaan iyo talis iyo maamul man radya billaahi rabban wabilslaami diinan islaamkana diinnimo oogu qanca dhaqankiisuna uu ka muuqdo afkii adinkana kaga adima xaggana falgeliya wbimuxamedin rasuul nabi maxamedna uu rasuul yahay ilaahay u soo diray oo xaqa oo karaamaysanoo sharaf leh waxaa lagaa rabaa altafriid wاtajriid baa lagaa rabaa الtajriid wالtafriid cafwan التfriid والتjriid baa lagaa rabaa tafriid waa maxay tafriid الcubuudiyaةi lilahi rab العaalamiin وتjriid الmutaabacaةi lلnabiy الkariim baa lagaa rabaa labada haddii lagaa waayo lasta bimuslimin wain zacamta muslim ma tiid haddaad doonto ku maxaabso waxaad doonto sheego waa inaad ilaahay keligii addoon u noqoto nabi maxamed keligiina aad raacid iyo dabagelid aad u ogolaato keligii sida lagu ogaan amarkii nabiga markay isqabtaan iyo amarkii ree hebel baa lagu kala bixi kee doorani haweenedu markuu ninku ku xumaado marna ninkay fiirisaa marna carruurtay fiirisaa maxay samayn ninkii baa qafalmarjac xadhig lama sitaana oo inkaar qaba toddoba soo tufeen buu ku noqday lix carruurna meeshan joogan oo isku maqada ah marna ninkay saa u fiirin iyo shuqulxumadiisa iyo shaydaannimadiisa marna kuwanay fiirin marka dambe xagee u badan hadday caqlilo quman tahay caruurtaasay u sabri caruurtaay u sabartaa markuu kitaabka ilaahay xagga u dhaqaaqo iyo nebi maxamed sunnadiisii reer hebella xagga u dhaqaaqaan markaa intaad saad tidhaahdo aad xagga u dhaqaaqdo maxaan ku leenahay ashahaadada been wey been lagu lisay xoog dafaar lagu eriye wey lahu اljanna yacni ninkii sidaa yidhaahda ee dhaqan ahaan ku fuliya wajabad lahu اljanna facajaba laha abu saciid facajiba laha abu saciid abu saciid baa hawsha u bogay hadalkaa nabigu u yidhi man radya biاllahi raba wbiاlislaami diina wbimuxamadin rasuula wajabad lahu اljanna cajiba laha waxaa u bogay oo aad iyo aad ugu bayraqay abu saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu faqaala wuxuu ihi saxaabiga acidha calaya nabi alla iigu celi xafkaada caanaha lagu qabtee iigu celi فacaadaha calayhi nab mxamed baa ugu celiyay uma qaala wuxuu yii suubanuhu wra wkhaslaة أkhra mid labaadna qabsaa la yidhi intaa ma maqashahaa mid labaadoo culusna qabso wkhaslatu ukhraa mid labaadna yarfac اllahu ilaahay baa ku koryeeloo ku dallacsiiya biha ayada alcabda addoonka miata darajaةi fi اljanna calaamad labaad ruuxii laga helana taa waa aslu diinkiiye hore la soo sheegay man radya biاllaahi rabban wbiاlislaami diinan wbimuxamadin rasuula waa aslu diinki islaamku ku asaxaye wey mid kaloo ruuxu ku dhaqma asagu boqol darajo la dallacsiinayana aan kuu sheegaa nabigu yidhi wa khasatun ukhra qabso yarfac اllahu ilahi wuxuu ku dallacsiiyaa biha ayadii alcabda addoonkii la yimaadee laga helo miata darajatin boqol darajo fi ljannati jannada gudaheeda maa bayna kuli darajatayni labadii dalcadoodba waxaa u dhexeeya ama dallacsiin kamaa bayna الsamaai wاlard cili dhu inta udhexaysoo kale qaala wuxuu ihi saxaabigii wamaa hiya ya rasuul allah camalka iyo arinka lagu helaya boqolkaa darajo nabi allow maxay tahay muxuu yahay qaala wuxuu suubanuhu aljihaadu fii sabiil اllah aljihaadu fii sabiil jidka ilah lagu dagaalamo wey calaamadda ninkii laga helo boqolkaa daraja la dallacsiinayo waxaa weeye ninkii ilahay jidkiisa ku dagaalama rawahu muslim وcan abi bakr bn abi musa alأشcari qaala samictu ubay cafan samictu abi radi allahu tacaala canه aabbahay baan maqlay buu yidhi abu bakr bn abi musa alأشcari aabbihiina waa abu musa alأشcari hadi cabdullah bn qays alyamani aabbahay baan maqlayo wahwa bixadraة اlcaduwi asagoo cadowgii hor taagan iyadoo maalin gaalo intii la helay la saftay cadowguna muuqdo yaa aabbahay xadiidka isagoo sheega asna wiilkuna waa jooga jihaadki wa fii riwaaya samictu abi tujaaha alcaduwi riwaayad ibn abi shayba aabbahay oo cadowga hor taagan baan maqlay buui asagoo le muxuu lahaa aabbaha yaquulu asagoo leh qaala rasul lah sal lay slam ina abwaaba aljannati jannada albaabaha laga galay ridaheedu taxta dilaali suyuufi seefaha hooskoodu ku hoos jiraa albaabka jannadu seeftu hooskeedu ka hooseeya seeftu markaa saa loo qaado hooskeeda bartuu hayaa albaabka jannada laga galahayaa idan waa kinaaya nabigu alayh isalaatu wasalaam waxaa seefta kugu dhacdo eed ku shahiido ama aad la timaado jidka ilaahay ku dagaalanto seefta waxay keenaysaa w inaad janno gasho jidka ilaahay aljannatu taxta aqdaami lummahaat oo kale wey jannadu waxay ku jirtaa gomadaha iyo lugaha hooyooyinka laga ducaysto oo loo baarimasanabigu sooma dhihin albaab jannana jihaad baa laga galaabu suubanhu yidhi lanna riwaayo kale caddaysay ina suyuufa mafaatiixu اljanna hadda maxaad haysaan ina abwaaba اljannati taxta dilaali الsuyuuf wa fii riwaaya xadiidku uu leeyahay ina suyuufa seefta qudhigeedaa waxay tahay mafaatiixu اljanna guryaha maxaa lagu furtaa fura ilka leh guryaha jannada albaabadooda waxaa lagu furaa seeftan aad ku dagaalamaysa raasaad daldalayso iyo baasuukaad sii daynaysaaba albaabada jannada fura furihii waa kaa shalam shalam risaasta wax furihii jannada faqaama rajulun baa istaagay buu suuban yuu yidhi eh, abu muusa alashcari ratu lhay'ati aan isku aadanayn basaasan baa loo jeedaa ratu lhaya yani ruux safar dheer markuu soo galo maalmo uusan shanlaysanin oon dhaashanin oon saliidaysanin oo afku xoogu baahina iyo sadaada ka muuqata safar iyo socdaal hay baa isbedeli nin dhaadanoo magaalo joogi iyo oo haraacinaya iyo nin dalloonsan way kala duwan yihin faqaama rajulun ayaa istaagay radu lhay-ati ay ka muuqato basaasi ka muuqato fa qaala wuxuu idhi yaa abaa la taagan yahay gaaladii waata muslimiinta waata abaa muusa xadiidka ka sii nabi maxamed baan ka maqlay buu wiilkiisana waa ag taagan yahay ninkiina waa maqlay mujaahidka ee basaastu ka muuqatay iyo diiftu faqaala wuxuu yidhi yaa abaa muusa abaa a anta samicta rasuul allahi yaquulu ma adigaa rasuulka maqlay asagoo sidan leh weedhahaani ma nabigaad ka maqashay mase nagu caraabinhayu oo dagaalka nagu gelinay qaala wuxuu nacam nabiga ka maqlay ma nabi ku been abuuranay fa rajaca ilaa ila muslimiintu markay remi baa la iyo reetuulo koox koox baa la wada socday qabiil qabiil reebel halka agga haga galeen agga saasuu nabigu jeclaa nin walbana wuxuu jeclaa marka la halgamayo inuu torkii ku dhex jiro adu yaatay reebel soo gal safkooda ogaaskaada ku bir maxay ilmaadeer ayagaa isyaqaana ciidan la dhafay oo la diyaariyey oo la tababaray oo bilo iyo sanadya la diyaarin hadduu yahay oo hal mar qalin jabiyey way israaci karaan laakiin dee qabaa'ilka muslimiinta aan dagaal gelinoon gaala ka horgeyno sunnadu waa maxay nin walba reerkiisu soo raacaya limaada qabiilku ayagaa yaqaana geesigooda safka hore midka raashinka kari la odhanayo war adugu waadna dadka kale orod biyaha soo daldal adugu raashinka sii kari nin fiican baa tahay weligaaba kuug jirtay ninka dhaawaca howlaha ku fiican dhaawacinta iyo howlahaas waa la garanayaa ninka sahan ku fiican iyagaa yaqaana ninka cadow tiiriskana way garanayaan ragooda iyagaa kala garanaya hadhowna kala carari maayaan ilma adeer wa isku hilbadirirtaa waa isqaadan reebel baa jabay oo ka soo cara maayo haddaad qabaa'il fara badan isku keentod wadagala adaa ku jabi doona meesha ayadaa aa la kala miidhaya nabigu sidaas uu yeeji calayh isalaatu wasalaam reehebelow aaggaasa idinku ogaay maysarada idinkuna maymanada nimankeennan reer hebela muqadimada safka hore qalbiga bartamaha fadhiya oo ciidanku idinku dul wareego xagga haddii lasoo jabsado uheliya oo kuwa u heliya idinku ciidanka qalbigu muxuu qabtaa ciidanka bartanka ku jira wuxuu qabtaa safka hore haddii lasoo riixo wuu caabiyaa wuu buuxinayaa dib soo mara xagga haddii baasho ay ka soo butacana waa xoojiyaa gadaal haddii iskaga yimaado dhabarjibintuu kaaga filan yahay maymano iyo maysariya muqadame iyo saaqaa la yidhahda meeqa madax wey iyo qalbi shantaa shantaa madax wey ciidanka nabi aan jiray waa kii yuhuud ahayn muxamedun walkhamiisu aroortay la kaleen badaylihii iyo gonfiyadii iyo e, e, maxay ahay dembiilahoodii oo beeruhu usoo kaleen buu nabigu ka hor yimid salaatu cunti soo tukaday ilaahay soo baryey soo dul fadhiistay fish bay yidhaahdeen dembiilihii iyo badaylihii iyo wixii o dhan bay majaraftii bay ka carareen waa sidee muxamdu wlkhamiis waa muxamadu iyo ciidankiisii an madaxlaha ahaa an madaxle ninkuu galana warkiisa waa cadya ciidanka an madax waagi loo diyaarin jiray waa goorma aarkii seefe iyo warma lagu dagaalamayey hadda laba isu keeni maysid <laughs> haddii kale kurus misrisa kugu fadhiisanahay salaadulba si kuu qabata loo tukadahay sidaad gaal iskaga dhicin kartunbaad iskaga dhici culamadu waxay ku ijmaaceen way soo guuriyeen ijmac culummadu ana aljihaada waajibun bikulli mumkinin jihaadku waajib ku yahay ku dagaalami kolba sida kuu suura gasha adug sidaasuu nabigu yeeli jiray agga kaartada malatari wixii la halmaalay hawshaa shabahaad ku dhaqmi wixii kale casriga qaabka loo dagaalama u dagaalami muhiimaddu waa maxay waa in cadowga la yska caabiyo wuxuu idhi saxaabigii farajaca ilaa asxaabihi ninki wuxuu ku laabtay tolkiiba ku laabtay uu la socday faqaala wuxuu idhi aqra'u calaykum asalaam awa saaxiibbada iyo ahalkayga igu salaama reerkii idinkuna waa idin salaamay uma kasara jafna sayfihi kadibna wuxuu jebiyey seeftiisi galkeedii jafnigu waa himdiga galka wey seeftay ku jirto uma kasara wuxuu jebiyey waa marka ilan seeftu marna idiinbaa gal looga dhigaa marna geed iyo qori baa looga dhigaa marka la jabinaya marka waa markuu qoriga yahay inta badan markuu idinta ma jabi kare base marka aysan allafin aysan ingegin uma kasara wuxuu jabiyey jafna sayfi seeftiisii galkeedii buu jabiyey faalqaahu markaasuu galki tuuray uma mashaa bisayfi seeftii buu la dhaqaaqay ila alcaduwi gaaladii buu la aaday fadaraba bihi seeftii buu ku fashaaqay oo la dhexqaaday ayagii xataa qutila ilaa la dilo u shid asaguna saasuu idan waxaa lay seebtaadaa fura kuga jannada albaabeed fura ka ah waa ku qaatay ilaaha ka aqbalo rawaahu muslim wacan abi cabsin cabdiraxmaan bni jabr radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu yidhi qaala rasuul la sal slm makhbarad ma boodhowdo siigi iyo habaas iskuma duubo qadamaa cabdin addoon gomadihii labadiisii lugood baa loo jeedaay fii sabiil ilah jidkiisa kuma boodhoobo oo fatamasahu naaru naar ay taabato ma dhici karta wey kubkaadi iyo adinkaadu inuu ku boodhoobood jid ilaahay aad qaadood islaan ogu heeliso xaggana aad jahanamo gasho iyo qiiqeedu isma keenahayaan ilaahay taas waa ka naxariis badan yahay rawaahu lbukhaari addoonka marka sidaa yeelay jannadiisu waa diyaar wey وcan abi hurata radi allahu tacaalى canhu qaal qaala rasuul اlah sal lay slam laa yaliju الnaara naar ma galo cadaabka ilaahay ma taabto rajul adoon bakaa min khasya اllah ilaahay cabsidiisa la ooyey bakaa min khasya اllah hebel baa ooyay adna iskaga dar hawshu ma aha wadaadka codkiisa quruxsantaad u bogtay iska marqaan ma aha qolyahan ree macali dhaantood marka isku dhacdo way ooyaan qolyahan hawiyasaarku markuu u hagaagay iyo shiribku iyo walaasaqaduna way baroortaan kuwan reewaamana bilaawa ibris kaga dhigaan iyo mojeer iyo gaarsi ilaa isheeg ilaa afmadow turidu ibris kaga dhigaanba qolyahan xatarada xertu markay isku dhacdana hebes tuuraanba filiq ilaa wadaadan saaxiiba waagi dambe halkaa ka jaba war maxaa jiraa ley wuxuu ihi marka un xataradu isku hagaagto isla helo ragunbaa judboodoo anu waan iska waayay buui judbood habeenkii dambaan dabcay buui inaan nin judbooda iska dhigo markaasaa aac istuuray kashkaashkii buu dhaafay qorigii weynaa kashkaashku lagu celinayo dogobka ah yuu halkaa la helay marka hawlo badan baa jira baashu waa inay ilaahay dartii noqoto oo marqaan kale iyo hawlo kale qolyo geela marka la shubi bururo waashaa jira geela marka la shubayo wiilasha geela shube heesaan oo geelu degelka darka wadageliyo baasho isdaba marto wadaantu isdaba marto niman iska marqaamo oo bururoo dhacaa jiroo sooxo oo biyo lagu shubo qaabo badan baa loo ooyaa oo loo marqaama talagalli waa maxay ilaahay ilaahay cabsida waa inay tahay min khashyat illaah xataa yacuuda allabo ilay caanuhu ku laabtaan fi darci candhada yani ma dhici kartaa way caano la lisay dhiilkii intii laga qaado in candhadii lagu celiyo maya sidoo kale ilaahay dartii nin u naargeli maayo hadduu galana ku waayo maayo walaa yajtamicu calaa cabdin addoon kuma kulmaan hubaarun fii sabiil اllahi iyo boor ilaahay dartii u gaadhay iyo wadukhaanu jahanama jahanama qiiqeeda iyo lahankeeda iyo kulaylkeeda rawahu tirmidi qaala xadiiun xasanu صaxiix وعن بن cabاasi رضي الله تaعالى عنهma قاaل samictu rasuل اه صل سلم يquuل caynaani laba indhood laa tamasuhum الnaar naari ma taabato laba indhood naari ma taabato ma arkaan oo ma dhowaadaan midda koowaade waa caynun bakad min khashyaة الlah waa il ilaahay cabsidiisa la oyday ta labaadna waa caynun baatad waa cayn il weeye baatad bariday waagu u bariyey taxrusu fii sabiil اllah iyadoo gaadhka haysa iyo waardiyaha muslimiinta ka haysa jid ilaahay wax waardiyaynaysa gaalada ka ilaalinaysa rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan culamadu waxay leeyihiin waxaa la mida ah qiyaasulcagsi baa ku jiro isha ayadu habeenkii ku soo jeeda waagu ugu bari iyadoo gaala ilaala ah u jaajuusaysa muslimiinta warkeeda dhiibaysa muslimiinta ka warkeenaysa isha ayadu he janna ma arkayso ayaduna qiyaasulcagsi baa ku jira saxiixa yidhaahdeen ninka muslimiinta waardeeynaya muslimiinta u teetaynaya difaacaya ishiisu naari ma aragto ninka gaala ilaalowa indhana u ana hee ishiisu janna ma arkayso so war cad maaha rawahu tirmidi waqaala xadiiثun xasan وcan zayd bn khaalid radi allahu tacala canhu ana rasul ه sl slam qaal man jahaza ruuxii qababaaliya bari gantaala kaalmeeya umbaa laga wadaa kaalmeeya caawiya haaziyan fii sabiil اlah jidka ilah nin ku duulayba ruuxii caawiya asagu ma duulin laakiin muslimkii duulayabuu bari gantaalay hawshiisi u adtabiyey wax la qabtay ilaa uu u suuragalay safarkii addoonkaas faqad hazaasna waa duulay faqad hazaa ninkaasna waa duulay maxaa adna waa duusha waa ku kaalmeeyey waa qaacida saxiixa ah, bal waa qaacida macluumatu min addiini bidaruura ruuxii muslim wanaag ku kaalmeeya asaguu la yahay ruuxii muslim macsiya ku kaalmeeyana asaguu la yahay taa waman khalafa ruuxii ku sii sima haaziyan axad duulay fii ahli ahalkiisii bikhayrin wanaag ninbaa duuloo gaaladii ku baxay reerkiibaad ka sii warqabtay haye maxaad u baahantihiin waxba hebel meeshuu idin jooga anaa idin jooga aabbihiin ma dhimanine wuu dhuuntay somaali suma waxay yidhahdaan nin dhimanaya ilmaadeertii iyo ragaysa ayaa soo istaagay ree hebelow may maqlaysaan walaalkii hebel uu dhuuntay he ma dhimanin anaa idin jooga wey wuu dhuuntay ma dhimanin waxaad u baahantihiin wax walba uu qaban jira qabanaya waman khalafa ruuxii ku siisima haadiyan axad jidkiisa ku duula fii ahlihi ahalkiisiiyo reerkiisii bikhayrin wanaag midka khaaima lagama hadlayo kaasagu waa dembiilo kale faqad hazaa ninkaasna waa duulay muttafaqun calayh xadiidka cumar baa asna waa duulay waxaa looga jeedo xadiidka cumar ibni maaja aynu ku marray baa man jahaza haaziyan xataa yastaqila kaana lahu milu ajrihi xataa yamuuta aw yarjacaynu soo maray ruux muslimoo duulay ninkii barigantaale kaalmeeya ama reerkiisa kusoo simaa ajirkiisoo kaleu leehay mujaahidkii baad la ajir noqonaysa ilaa uu mujaahid ku shihiido ama asagoo badqaba uu soo laabto culimmadu waxay ku ijmaaceen walcaksu saxiix qiyaasulcagsi baa ku jira markuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ninka xaaskiisa barakeeya u taga u galmooda ee xaqeedana guta asna naftiisa zinada kaga ilaashada ajir baa loo qoray nab sal l slm wafii budcaadikum sadaqa saxaabad nabi allow minta anugu kuleylka iska dejiye haddana ajir lii qorhayaa nab wuxuu uhi ka waran kuleylkaad sheegaysaa haddaad xaaraan la aaddo soo dembi laguma qoreen haa sidoo kale wey tanna waa la u duulay qabiil iyo xaq gudub iyo casabiyad iyo la soo dhaxo iyo hala baabi ninkii ku duulay ninkii barigantaaleed kaagaca u duba biyaha u diyaariya cagga dahaaran qoriga u qaada booshka u cabbeeya u sii sheekeeya sagootiye ee reerka ka bixiya isaguna waa la mid asna islaamkiibuu ku duulay iyo muslimiintii kii duulay dulmiga iyo macsiyada iyo ibdarada u duulay baad reerka ku sii sintay dembi baa tahay waa isku mid cinda ahlilcilm walcagsu saxiix haddaad ruuxa muslimka macsiya ku taageerto ku xugun baa tahay haddaad wanaag ku taageerto ku xugun baa tahay nabigu sumadha alayh salaatu wasalaam ribada ninka bixiya iyo ninka qaata iyo makhaatigu ninka rasiidka qora hee kulli waa isku dembi waa isku midu nabig sal slam aaklu riba wa muukilahu washaahiday aw washaahidaah waa sawaaء fi اlإثmi anu makhaatibana meeshuu maan iska joogay joogiddaad eedood u dhimani anigu waxoogu fartun baan aqaano rasiid baan qoray ribana mana cuni maxaa muraabi riba cuna lamid caloosha halka aakhara ku iman kaladii yatakhabatu shayطaanu min almasi baad aakhara noqonaysa riba nin ka dhargay iyo ninkii feermeeyey ninkii fasaxay waa isku xugub kii baxshay kii qaatay mahraatigii kii wax qoray kulli isku baab wey kii dalaalay bangigii fududeeyey ninkii ka ergeeyey oo bangi hebel baan ka rabaa alaab intaas le nimo kaale igala hadal annaan isku fiican nahaye isku xugun qaadiya qari somaali way yaqaanaan hebel waa qaade hebella waa qariya isku xugun diinta way ka warqabaan oo iska darandari mooye وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال صاحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات صدقة waxaa u fadli badan xadiidka cadi bn xaatim baa cadde nabiga waa la weydiiyey nabi allow sadaqatia u fadli badan afdal sadaqaati shay la bixiyo ilaahay dartii loo bixiyo waxaa u khayr badan dillu fustaatin teendho hooskeed fustaadku waa teendhadan shareecaantee la duubto idiin iyo saan iyo waxaas laga samayn jiray iyo marya caadiya kadib waa duduuban gaadiidkaad saaran hadhow marka la digaad iska qotonsan qoraxda iyo iyo roobkii milicdii waxo dhan bay kaa galinaysta fusadkaasaa la yidhahdaa sharciyada haddaad qaadataan meelaha maqaaci horta laga qotonshay haddana laisku laabso mid arag taasoo kale oo ramiyi xilliga miyi la isticmaali jiray ninka mujaahidka duulaha hadda hoos buu baahan yahay guri u baahan yahay meel baa la degi intuu bannaan seexan lahaa ee dhaxan dili lahayd maalinkana milic iyo qorax dili lahayd teendho uu ka galaad yaad siisay waxaa tir ma bixi kare intaanaan hayaaye bal dalaalnimaysaa tidhi afdal sadaqaati sadaqaamidda u fadli waxaa weye dillu fustaatin teendho hooskeed oo fii sabiili jidkil aad ku bixiso teendhaad siisay garoonshiid baad siisay waxaa tiri wax kale ma hayee xaleefka qaado xaleef ma taqaana faraashkan dhooban ee ganacuun dhinaca la dhigta ee sidii marey loo duubto ayaa xaleefka la yidhahdaa hadda kaasaad siisay maniixaةu khaadimin في sabiil اlah iyo gacanyare inaad siiso ruux muslimo halgamaya waxaa tira anuu hadda ma bixi karee bal addoonkayga hebel ah intaad jiwaad ku maqantaha kuu adeego dabka ha kuu shido biyaha kuu soo dhaamiyo faraska ha kuu dhaqaaleeyo maniixatu khaadimin maalin la ismaaliyo khaadimin gacanyare u adeega addoonka mujaahidka fii sabiil lah jidka ilah ugu xoogiisi iyo manfacaysunbaa tiri intaad jahaadayso ha kuu adeego manixa waa maalin tabalcaarayn khaadimin fii sabiil illah maxaa kaloo dhameo lamida teendho la ah? dalaalamaysto la sadaqaysto adeego gacanyaro ruuxa mujaahidkaa la siiyo waxaa tiraan wax kalo kuma qaban kar waan duqoobay waryaa hebelow aabu ducamartaa raac odaygaas mujaahidka raac u adeeg intuu kura yaroo dhashay toban jira labayo toban jira nafs shay adoon baaba intaas ajir laga hel wli maaa malag duba kaa aw aruqaةu faxlin aw maniixaةu aruqati faxlin ama in ismaaliyo hal garab weyn oo xoog badan oo inay markaa ritugu abaahiyo gaadhay aruqatu faxlin miduu awrku abaahiyo waa qaalingi afar jir shan jir waa tir waniyo hashan gaadiid ka dhigo rukuub ka dhigaa tir anuu farasna ma hayo gamaan fiicanna ma haye bal qaalintan intaad halgamayso gaadid ka dhigo qaalin bay maraysa haddaad mooto fiican dhiibto ama gaadhi bila cabdi aad u dhiibto ama gaadhi qumanoo eh, ciidanka qaadoo weyn samtareella haddaad ganta ka war kasii fiican wey yanii ruuxa muslimka mujaahidka waxaad ku taratay ee wanaaga eed ku sadaqaysato sadaqa ka fadli badan nabigu ma jirto inuu yidhi macnuhu waa intaan ujeeddadu aw aruuqatu faxli miduu ritugu abaahiyey ama abahagal ah ood bixiso ama aad maaliso adoon muslima mujaahida fii sabiil lahi baa iyadna u ajir badan rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanu saxiix riwaayadii eh, xadiidka cadi bni xaatim cinda wuxuu ahaa anahu sa'la rasul alla sal slam ayu sadaqati afdalu qaala khidmatu cabdin fii sabiil aw dilu fustaatin aw aruuqatu faxlin fii sabiil illah saasuu iskugu halkaa inoo joogo allah subxaana wa tacaala